بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فصل فصل كان مؤلف وحكاها الله صدح الرموض arrinka koobaad wuxuu caddaynayaa waxa jumcada lagu haleelo iyo waxaan lagu haleelin bayaanu maa tudraku bihi اljumca wama laa tudraku bihi arrinka labaad wuxuu kaga hadlayaa haddii imaamkii jumcada dadka tujinayey salaaddii uu ka baxo oo cudurdaar uga baxo maalan weysadii baa ka jabtay haddii qof meeshii uu ku bedelo oo istikhlaaf uu sameeyo axkaamta istikhlaafku ku sheegaya arinka saddexaad wuxuu ku sheegayaa axkaamu mansuuxin can sujuud qofkii sujuudda laga ciijiyey salaadii jumcada man qofkii adraka haleela rukuuca aaniyati ragcaddii labaad rukuucdeeda qofkii haleela adraka aljumcata jumcadii buu haleelay fa yusalii wuxuu tukanayaa bacda salaami limaami imaamkii markii uu salaamo naqsado kadib ragcatan ragcad ayuu tukanayaa wain adrakahu haddii uu imaamkii uu haleelo bacdahu rukuucii racadda labaad rukuucdii ragcadda labaad kadib faatathu jumcadii way ka tagtay oo fayutimu kolkaa wuxuu dhammaystirayaa bacda salaamihi imaamkii markuu salaamo naqsado kadib duhran duhur buu dhammaystirayaa arbacan oo afar ragcadood ah walasaxu wejka asaxnimada badani waxaa weeye annahu qofka asaga ah yanwi inuu niyeysanayo fii iqtidaa'i ku-xidhashadiisa ku xidhanayo imaamka aljumcata jumco inuu niyeysanayo halkan wuxuu ku tilmaamayaa mu'alifku waxa lagu haleelo jumcada wuxuu yihi qofkii soo haleela rukuucda ragcadda labaad wuxuu haleelayaa jumcadii ragcadda labaad rukuucdeeda hadduu soo haleelo waxa weeyaan oo ragcaddaasi ay markaasaa u asaxdo jumcadii wuu haleelay jumcadii wuu haleelay hadduu laba ragcadood soo haleelana dee min baabi awla yani waxa ugu yar ee lagu haleeli karo jumcada waxaa weeye hal ragcad inuu ka soo gaadho imaamkii haddii uu rukuucdii markaa ku soo gaadho imaamkii oo rukuucsan uu la rukuuco jumcadii sidaas ayuu ku soo gaadhay markaa wuxuu tukanayaa imaamku markuu salaada ka baxo ee uu salaama naqsado ragcad buu ku darayaa ragcaddii hore sidaasayna jumcadii ugu dhammaystirmaysaa taana waxaa daliil u ah xadiidkii nebigu yidhi sal allahu alayhi man adraka min salaati اljumcati rakcatan faqad adraka asala qofkii salaada jumcada ka soo haleela ragcad salaadii jumcada wuu haleelay riwaayo kalena nebigu wuxu calayhi salaatu wasalaam man adraka min aljumcati rakcatan falyusalli ilayha ukhra qofkii jumcada ka soo haleela ragcad ragcad kale ha ku daro haddaba haddii uusan ragcad soo haleelin oo maalan qofkani wuxuu imaamkii ku soo haleelay markii uu ka soo kacay rukuucdii ragcaddii labaad imaamkii markuu ka soo kacay ayuu ku xidhay jumcadii sidaasay ku dhaaftay markaa waxaa uu samaynayaa duhur buu dhammaystiraya duhur ayuu dhammaystiraya haddii maalan kusoo haleelo imaamkii oo rukuucdii ka soo kacay oo ictidaalka ku jira ayuu ku xidhay waa ragcaddii labaad ictidaalkeeda markaa wuu ku xidhanayaa laakiin duhur afar ragcadood ah ayuu dhammaystiraya hadduu sujuudda ragcadda dambe uu ku haleelana kaaali atixiyaadku dambeey haduu kusoo haleelana kaaali waxa weyaan duhur ayuu dhammaystiraya afar ragcadood ah mualifku muxuu yidhi duhur afar ragcadood duhurku inuu afar ragcadood yahay waan ognahay muxuu afar ragcadood u raaciyey waa ta'kiid bay dhaheen maxaa yeelay wuxuu meesha ka saarayaa in la moodo duhur maqsuur ah culamada qaar baa u arka in jumcadu ay tahay duhur la gaabiy jumcadu inay tahay duhur la gaabiy lakiin sida saxiixa ah jumcadu ma aha duhur la gaabiye waxaa weeye waa salaad mustaqila waa salaad madax bannaan oo laba ragcadood wey qofkan haddaba jumcadii ay dhaaftay ee imaamkii ku xidhay markii uu ka soo kacay rukuucdii ragcadda labaad muxuu niyeysanayaa ma duhur buu niyeysan mise jumcu niyeysan khilaaf baa ku jira laba qowl baa ku jira halkaa qowl dhahaya jumcaduu niyeysan iyo qowl dhahaya duhur buu niyeysan laakiin sida asaxa ah jumcu niyeysanaya jumco ayuu niyeysanaya sidaasaa muctamad ah maxaa yeeley imaamkani wuxuu tukanayaa jumco marka jumcadaas ayuu niyeysanayaa hadda u fiirso qofkan hadhow wuxuu tukan doonaa duhur soo ma wuxuuna niyeystay maxay jumco saa darteed waxaa yidhi qofkani wuxuu tukanayaa wuxuusan niyeysanin wuxuuna niyeysanayaa wuxuusan tukanayn yani wuxuu niyeysanaya wuxuusan tukanayn oo ah jumcadii wuxuuna tukan doonaa wuxuusan niyeysanin marka masaladan waa masaaisha waxaa ka mid tahay halxiraalaha laga dhigo qof tukanaya wuxuusan niyeysanin niyeysanaya wuxuuna tukanayn waayahay wuxuu yihi waidaa kharaja alimaamu imaamkii haddii uu ka baxo min aljumcati jumcadii aw amase hayrihaa jumcada kayrkeeda hadduu oga baxo bixadain xada aawadi xada sababti manaa adaweysadii baa ka jabtay aw hayrihi ama waxaan xada ahayn yuu oga baxay jumcadii jaaza waxaa bannaan alistikhlaafu inuu khaliif yeesho bimacnaa inuu qof meeshiisii geliyo ama dadkii ay qof kale meeshiisii geliyaan ayaa bannaan fi ladhari qowlka adharka ah walaa yastaklifu ma khaliif yeelanaya liljumcati jumcadii ilaa muqtadiyan bihi qof e, ku xidhay mooyaane qabla xadaihi intuusan xadadkii ku imaanin imaamkii haddii uu salaadii ka baxo salaadii jimcada oo socoto weli dhammaanin ayuu xada aawade xada baa ku yimid oo weysadii baa ka jabtay markaasuu salaaddii ka baxay ama waxaan xada ahayn ayuu salaaddii oga baxayoo maalan sankii baa gororay dhiig baa ka yimid ama wuxuu sameeyey wax salaadiisii jebinaya maalan xarakaad badan buu sameeyey adu liayi sabab hadduu salaadii oga baxo marka waxaa bannaan istikhlaaf in qof kale khaliif laga yeesho marka masalada waa masaladii labaad ee fasalkan uu mualif u guntay oo ahaa masala istikhlaaf istikhlaaf marka suuradiisu waa tan mualifku noo sheegayo imaamkiibaa salaaddii ka baxay salaaddiina weli mayna dhammaanin marka imaamku waxaa u bannaan inuu meeshiisii qof kale geliyo oo khaliifo ah qofka waxa la yidhahda khaliifa ama mustakhlaf baa la dhahaa imaamkuna waxaa la yidhahda mustakhlif bikasri lam waa qofkii khaliif yeesha sidoo kale ma'muumiinta waxaa u bannaan inay istikhlaaf sameeyaan imaamkii haddii uu meeshiisa qof gelin waayo ayagu inay qof riixaan oo meesha imaamka ay geliyaan siduu salaadda ugu dhammeeyo intii u laabnay ugu dhammaystiro ayaa u bannaan taasina wakhtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam way dhacdayoo nabiga calayhi salaatu wasalaam mardumuudkiisii wuxuu u yimid asxaabtii oo tukanaysa oo uu tujinayo abubakr radi allahu tacaala canhu dabeetana nabiga alayh slat slaam mixraabkiibuu gaadhay abubakr markii u arkay nabig alay slam dib u yar gurtay dabeetana nabiga ayuu ku xidha nabigu wuu fadhiiyey oo muuna karin fadhi buu ku tukanayay abubakar wuxuu ku xidhay nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkuna waxay ku xidheen abubakar bay arkayeen ku dayanayeen macnaha xaqiiq dadku waxay ku xidhan yihin nabig alay slam ma arkaan maadaama nabigu fadhiyo abubakr bay eegayeen sidaasuu eh, ku tujiyey nabiga alayhi salaau wasalaam abubakr iyo dadkiiba sida saxiixayn ku sugan sidoo kale sayd cumar radi allahu tacaala canhu asagoo salaada subax dadkii tujinaya ayaa uu tooraydii uu ku duray abululata almajuusi eh, ninkii eh, majuusiga mushriga ahaa dabeetana abubakr radi allahu tacaala canhu istikhlaaf buu sameeyey oo asxaabtii qaar ka mid ah ayuu meeshiisii geliyay oo dadkii salaaddii u dhamaystiray marka istikhlaafkani waa mashruuc haddii imaamkii meesha uu ka baxo weliba jumcada waxay culimmada uu sheegayaan ay salaadaha kale uu sheegaynin salaadaha kalena waa u la mid jumcadu iyadu way ka duwan tahayoo dee jumcada jamaacadii baa shardi u ah soo maaha haddii imaamkii meesha ka baxo jumcadii waa buraysa marka waa in meeshiisii la geliyaa qof kale meeshii waxa weeye imaamka waa in qofka lagu bedelaa intaysan wax rugnia la imaan intaysan adig tagnaaye maala intaysan rukuucin waa in meeshii qof kale la geliya halkii ka sii wada salaaddii laakiin waxaa laga rabaa imaamka haddii uu salaadii ka baxo oo qof uu khaliif ka yeelanayo qofka khaliifka uu ka yeelanayo waa in uu ahaado qof ku xidhnaa intaanu xajadkani ku imaan macnaa qof salaadiisii ma'muum ku ahaa asagoo ku xidhnaa intaanu weysadayna ka jabin hadduu khaliif ka yeesho qof ku xidhay markii weysadii ka jabtay kadib taasi ma bannaano oo ka laasimaysa inuu qofkani salaad cusub oo jumcahu bilaabo iyadoo jumca hore ay jirtay inuu markaa jumco cusub markaa uu bilaabo oo jumca jumca ku xigta noqoto taasina ma bannaano eeg qofkani imaamkii markii weysadii ka jabtay wuxuu doonayaa inuu qof meesha isku bedelo qofkan aan ku xidhanin ee hadda aan weli salaaddii aan gelin hadduu meesha soo geliyo qofkani salaad buu xidhanaya markaas marka waxaa ka laasimaysa inuu jumca cusub bilaabo iyadoo imaamkii hore uu jimcadii uu bilaabay uu jimco kale uu xidho uu niyeysto taasina ma bannaano salaadaha kale way bannaanaan lahayd lakin jimcada dhexdeeda ma bannaano wuxuu yidhi waidaa kharaja alimaam imaamkii haddii uu ka baxo min aljumcati jumcadii aw hayrihaa ama jumcada heyrkeed jumcadii heyrkeed waa isku mid bixadain xada sababtii hadduu salaaddii uga baxo aw hayrihi ama waxaan xada ahayn sida gororkii iyo wixii la midka ahaa jaaza waxaa bannaan alistikhlaafu in meeshiisii qof kale lagu bedelo fi labhari qowlka abharka walaa yastakhlif imaamkii kama khaliif yeelanayo ama heyrkiiba liljumcati jumcadii oma khaliif yeelanayo ilaa muqtadiyan qof ku xidhnaa mooyaane bihi imaamka qabla xadai intaan weysadii ka jabin walaa yushtaradu lama shardiyo kownuhu inuu ahaado qofka ku ama qofka mustakhlafka ah xadara alkhudbata khudbada inuu soo xaadiro shardi ma aha wala rakcata aluulaa ragcaddii hore ee salaada jumcada inuu soo xaadiray shardi maaha fi lasaxi wejka asaxnimada badan fiihimaa labada masale dhexdooda yani shardi ma aha qofkan imaamku ka khaliif ama dadka musaliinta ay ka khaliif inuu yahay qof khudbadii goobjoogka ah oo soo xaadiray shardi ma aha ila khudbada xuduurkeedu yani shardi uma aha jumcada asixitaankeeda qofkii hadduusan khudbadaba soo xaadirin oo salaada ku xidho imaamkii salaada jumcada way u sidoo kale shardi maaha inuu ragcaddii hore soo haleelay aduu ragcadda dambe xataa ku xidhay markaa way bannaan tahay in laga khaliif yeesho labada masalaba khilaaf baa ku jira saa darteed wuxuu hi filasaxi wejka asaxniyad badan fiihimaa labada masalaba fiihimaada wuxuu u laabanaya labada masalaba oo ah inaan la shardinayn inuu khudbada soo xaadiray iyo inaan la shardinayn inuu ragcadda koobaad soo xaadiray labadaba khilaaf baa ku jira laakiin waxaa weeye labadaba lama shardinayo khilaaf asax wuxuu leeyahay waa shardi labadaba uma dabeetana in kaana hadduu yahay qofkaa khaliifada ah adraka mid soo haleela aluulaa ragcaddii hore tamat way dhammaystirmaysaa jumcatuhum jumcadoodii ilaa haddii kale oo una soo haleelin ragcaddii hore fatatimu way u dhammaystirmaysaa jumcadii lahum dadkii musaliinta ahaa duunahu qofkaa khaliifada ah la'aantii fil asaxi wejka asaxnimada badan macnaha wuxuu ku leeyahay khaliifadan qofkan mustakhlafka ee imaamku meeshiisii lagu bedelay qof soo haleelay ragcaddii koowaad hadduu yahay isku mar bay yani khaliifadan iyo dadkii ku xidhaybaa salaadu jumcadu dhammaanaysaa ilaa asagoo ragcaddii koowaad uu soo haleelay ayaguna waa soo haleelay marka saasay salaadda u wada dhamaystirmaysaa hal mar tamad jumcatu haddiise ragcaddii hore uusan joogin oo dib ka yimid oo ragcaddii labaad oo imaamka ku xidhay imaamkii ka khaliif yeeshay marka ayada ah dadkiibay salaadu u dhammaystirmaysa markuu ragcad tukado laakiin asaga uma dhammaystirmayso oo isaga waxaa u laabnaanaysa inuu ragcaddii u harsanayd la yimaado oo halkan uu ku leeyahy wailaa fatatimu lahum duunahu uma dabeetana in kaana hadduu yahay qofkii khaliifada aha ee imaamka meeshiisii la geliyey adraka mid soo hareeray aluulaa ragcaddii hore tamat way dhammaystirmaysaa jumcatuhum jumcadoodii dhammaantood jumcadii khaliifadii jumcadii ma'muumiintaba wailaa haddii kale uusan soo haleelin ragcaddii koobaad fatatimu way u dhammaystirmaysaa lahum dadkii ayay u dhammaystirmaysaa jumcadii duunahu ee qofka khaliifada ah la-aanti wayuraacigu ilaalinaya khaliifadii almasbuuqu ee salaada lala dhaafay ee dib ka yimid nadmalmustakhlifi laamku wuu hoos dhigan yahay waa ismi faacil qofkii ka khaliif yeeshay tartiibkiisuu ilaalinayaa oo fa salaa hadii uu tukado ragcatan ragcad tashahada wuu atixiyaadsanayaa wa ashaara ilayhim dadkii buu u ishaarayaa liyufaariquuhu say oga goostaan aw amase yantadiruu u sugaan walaa yalzamuhum kuma waajibaysa dadkii isti'naafu niyat اlqudwati niyadii xidhashada inay cusboonaysiiyaan fil asaxi wejka asaxnimada badan wuxuu ku leeyahay qofka khaliifada ah ee imaamka meeshiisii lagu bedelay waxaa waajib ku ha inuu ilaaliyo tartiibka qofkii ka khaliif yeeshay macnaha imaamkii ka horeeyey tartiibka salaadiisii waa inuu ilaaliya hadduu masbuuq yahay masbuuq haduu yahay waxa loga jeeda macnaha ragcad ba asaga dhaaftay maalan marka imaamkii ka khaliif yeeshay tartiibka salaadiisii u ilaalinaya ee tartiibka asaga salaadiisii ma ilaalinayo tartiibka asaga salaadiisii ma ilaalinaya tartiibka imaamkii ka khaliif yeeshay buu ilaalinaya taa suuradeeda maxay tahay asagaa ku miaali mualifku wuxuu ku yidhi maalan haddii qofkan ragcad lala dhaafay masbuuq bu aha ragcad baa lala dhaafay mustakhlafka markii uu ragcad dadkii tujiyo u atixiyaadsanaya u fadhiisanaya isaga ragcad ba u laaban awow halkan muusan fadhiisteen sida caadiga waxaan la inuu istaago oo ragcad kale uu tukado laakiin maadaama ragcad ay dhaaftay oo uu ilaalinaya tartiibka imaamkii ka khaliif yeeshay markuu ragcadda uu tukado wuu fadhiisanayaa wuu atixiyaadsanaya ilaa dadka waa atixiyaadsan lahayn xilligan dabeetana markuu atixiyaadkii dhammeeyo asaga ragcad baa u laabane dadkiibuu u ishaarayaa oo gacanta u ishaarayaa markuu kaco si aysan dadka uga daba kicin ila dad caamo waxaa jira aan garanayninba imaamka haduu istaaga iska daba iska raaca imaamka marka wuu ishaarayaa si dadkii ay u kala doortaan laba arrimood inay ka goostaan oo ay salaamo naqsadaan ama in ay iska sugaan imaamkii oo atixiyaadka ku sugaan si markii ragcadda uu usoo dhammeeyo u atixiyaadsado ay oola salaamo naqsadaan labadaasay kala dooranaya dadkii markii uu ishaaro asagoo kaco wuu ishaarayaa dabeetana iga laba khiyaar baa leeyihin in ay iska salaamo naqsadaan oy ka goostaan niyatulmufaaraqa inta la yimaadaan oo ka goostaan imamka inay salaamo naqsadaan iyo inay sugaan oo atixyaad ku sugaan markay atixyaadka dhameeyaan ilaa imaamku ragcaddiisa ka soo dhamaynaya dabeetana ay la salaamo naqsadaan labadaas kala dooranayaan imaamkan mustakhlafka ee cusub dadku markii ay ku xidhanayaan waxay u baahan yihiin niyat alqudwa niyadii xidhashadaybay u baahnaanayaan mise tii horan baa ku fila niyadii imaamkii hore ay ku xidheen baa ku fila ooma baahna khilaaf baa ku jira masaladan laba wej baa ku sugan lakiin wejka asax wuxuu leeyahay niyo cusub ooma baahno niyadii hore ee imaamkii hore ay ku xidhaan umaa yaa u soconaysa oo la istisxaabsanaya niyadaas ayaa markaa u soconaysa yacni imaamkan dambe waa khaliifo imaamkii hore mansiladiisi baa la dejinaya sidaa darteed ooma baahno in ay niyo cusub la yimaadaan wa yuraaci wuu ilaalinayaa almasbuuqu qofkii salaada lala dhaafay nadmalmustaklifi qofkii ka khaliif yeeshay tartiibkiisu ilaalinaya faidaa sallaa hadduu tukado ragcatan ragcad tashahada wuu atixiyaadsanayaa wa ashaara wuu u ishaarayaa ilayhim dadkii ku xidhnaa liyufaariquuhu say oga goostaan aw amase yantadiru u sugaan walaa yalzamuhum dadkii kuma waajibayso istiinaafu niyati alqudwati niyadii xidhashada inay cusboonaysiiyaan filasaxi wajka asaxnimada badan labada masalo waxa weeye laba masalo ka mid ah masaa'ishii mualifku uu u guntay fasalkan tanna waa tii saddexaad oo ah ee qofkii laga cidhiidhiyey sujuudi waman qofkii zuuxima laga cidhiidhiyo cani sujuudi sujuudi oo fa amkanuhu ay u suurowdo inuu ku sujuudo calaa insaanin qof dushii dhabarkii maalan facala wuu samaynayaa wailaa haddii kale ay u suuroobaydo fasaxiixu wejka saxiixa ah, annahu qofkaasi yantadiru inuu sugayo weeye walaa yuumiu inuusan ishaarin bihi sujuudii inuusan ishaaraynin weeye qofkii haddii laga cidhiidhiyo sujuudi oo meel uu ku sujuudo u waayo taasina waxay dhacdaa meelaha dadku ay ku badan yihiin weliba maalinta jumcada waa kanuu mualif ku keeno waa maalinta dadku ugu saxmad badan yihiin marka jamc iyo keyrkeed way suuroobaysaa lakin jamcaday u badanta madinat zama ijiligu inuu dhaco ayaday ku badanta midda kale jamcadu wuuu malifka uu keenaya jamcadu way ka duwan tahay salaadaha kale oo ayada ragcad baa lagu soo haleelaya lakin salaadaha kale qofkii waxa wey ragcad wax ka yar ayuu ku haleelaya marka qofkan jamcadii baa dhaafays oo suwar fara badan bay leedahay saa darteed baa jamcadii loogu keenay xaramkana wayba dhici kartaa maslada inay ku timaado khaasatan dadkii oo dawaafaya ayaa salaadii la gelaya sikadiisa loo gelaya marka dadkii waa laga yaaba inay isyar maaratay isyar buurtaan oo u suuro weydo qofkii meel uu ku sujuuday inuu helo haddaba hadday taasi dhacdo qofkii laga cidhiiday sujuuddii oo meel uu ku sujuudo uu waayo wejiga dhigo hadday u suurowdo inuu ku sujuudo qof dusha ama alaab meel la dhigay alaab dusheeda inuu ku sujuudo wuu samaynaya oo qofka se uu sujuudaya qof sujuudsan inuu dhabarkiisa ku sujuudo sayd cumar baa wuxuu i ida shtada zixaamu falyasjud axadukum calaa da'ri akhiih haddii zaxmadu ay darnaato axadkiina ku sujuuda walaalkii dhabarkiisa marka haddii uu qofka dhabarkiisa ku sujuudi karo ee uu ku sujuudayaa haddii laakiin taasi suuroo weydo inuu qof dhabarka ku sujuudo qofkan ku garab tukanaya waa qof waxa weye dhabar weyn oo hadduu dhaho ku sujuudi dee asaafiluhu calaa acaalihi kama sarraynayso qof xaraba qaar damihiisa qaar ka sarreeyo yani wuu la laacaya sujuuddii marka ayada ah wuu iska sugaya qofkii waxba degdegi maayo inta dadkan ay sujuuddi ka soo kacayaan ayuu sugaya si uu u weydaarto laakiin marnaba uma bannaana xaaladdan inuu ishaaro sujuuddi sujuuddii markii laga ciiiriyo ee dee dadkii meel u bannayn waaya inuu sujuuddi ishaaro uma bannaano maxaa yaele wax daruro oo keenaysa dee ma jirto sujuuddi waa awoodi karaa qofka wuxuu ihi waman qofkii zuuxima laga ceydiyay can isjuudi sujuudi faamkana u suura sujuudi inuu ku sujuudo eh, calaa insaanin qof dushii facala wuu samaynaya wailaa haddii kale faaxiixu wejka saxiixa weeye annahu qofkii yantadir inuu sugayo walaa yuudnimu bihi sujuudi inuusan ishaarayn uma dabeetana in tamakana haddii qofkii eh, makansado ay u suurowdo sujuuddii qabla rukuuci imaamhi imaamkiisi intuuna rukuucin ka hor sajada wuu sujuudayaa fain rafaca haddii uu madaxa kor usoo qaado walimaamu imaamkii oo qaa'imun taagan ragcaddii labaad qara'a asna wuu soo kacay oo faatixadii buu akrinayaa aw amase wuxuu soo kacay walimaamu imaamkii oo raakicun rukuucsan fal asaxu wejkaa saxnimada badan yarkac wuu asaguna ka masbuuqin qof salaaddii lala dhaafay oo waxa weeye dib ayuu la mid yahay oo rukuucdaa markaa waa loo xisaabinayaa fain kaana haddii uu yahay imaamuhu imaamkiisii faraqa mid dhammeeyey min rukuuci rukuucdii oo walam yusalim laakiin aan salaamo naqsanin waafaqahu wuu ku waafaqayaa fii maa huwa fiihi wuxuu imaamkii ku sugan yahay xaalad alla xaaladu ku jiro ayuu ku raacayaa uma dabeetana sallaa wuxuu tukanayaa ragcatan ragcad bacdahu imaamka markii uu salaadii ka baxo kadib ayuu ragcad la wain kaana hadduu yahay imaamkii sallama mid salaamo naqsaday faatat iljumcatu jumcadii way dhaafaysaa jumcadii sidaas ayuu ku waayey oo ku seegtay haddii haddaba imaamkii qofkan masxuumka ahee sujuuddii laga cidhiidhiyey haddii uu makansado sujuuddii laba xaaladood kama baxsano inuu makansado u suuroodo intuuna imaamkii rukuucin ka hor iyo inuu makansado imaamkii markuu rukuucay ragcaddii labaad inuu makansado labada xaaladoba horta si guud loo kala qaadaya xaaladda koowaad baa suwar afar ah leh xaaladda koowaad oo ah inuu makansado imaamkii intuusan rukuucdii ragcadda labaad la imaanin ka hor horta wuu sujuudaya haddii haddaba imaamkii oo weli aan maaragtay rukuucin oo taagan hadduu soo haleelo imaamkii oo taagan buu soo haleelay faatixadiibu ku soo gaadhay faatixadii u akrinaya taasi waa suurada koobaad ee ka baxaysa suurada labaad waxaa weeye inuu soo haleelay imaamkii oo rukuucsan marka ayada ah waxba akhrin maayo faatixee imaamkiibuu la rukuucayaa wuxuuna la mid yahay sida qof masbuuqa qofka masbuuqaa ah ee imaam ku xidhay asagoo oo dib ka yimid soo ragcadda looma xisaabinayn imaamkiisao rukuucsa ku xidhay qofkii imaamkiisao rukuucsa soo haleel ku xidha soo ragcadda looma xisaabinayn kanna waa loo xisaabinaya markuu leeyahy wahuwa ka masbuuqin waa sidaa macnaheeda macnaha sida qofka masbuuqa loogu xisaabinay ragcadda oo rukuuca kusoo haleel imaamka kanna waa loo xisaabinaya taa waa suurada labaad suurada saddexaad wuxuu soo haleelay imaamkiisii oo rukuucdii ka soo kacay tartiib ku socota marka ayada ah oo laakiin weli aan salaamo naqsin weli muu salaamo naqsin itidaalkiibuu ku jira imaamkii ama sujuudi ku jiraa marka ayadaa wax alla wuxuu imaamka xaalada ku jiro ayuu ku raacaya hadduu ictidaal tahay hadday sujuud tahay hadduu julus bayna sidayn tahay xaaladda kolba ku jira imaamka ayuu ku raacaya waxa weeyeen imaamkii inuu haleelo umaa muhiim ah wax badan buu la dhaafeen dabeetana qofkan ragcad baa dhaaftay sooma ah dhaaftay markuu imaamku salaada ka baxayuu la imaanaya taasna waa suuradii saddexaad suurada afaraad sujuudii markuu ka soo kacay wuxuu arkay imaamkii oo salaadii ka baxay oo salaamo naqsaday waa suurada afraad markaana jumcadii baa dhaaftay haddii mar uu sujuudi ka soo kaco imaamkii oo salaadii ka baxay saasay jumcadii ku dhaaftay maxay jumcadii u dhaaftay qofkani waxa weeye asagoo weli ragcaddii koowaad aan dhammaynin ayuu imaamkii salaamo naqsaday mar hadduu imaamkii salaamo naqsadana dee ragcad muuna soo haleelin jumcadii muuna ragcad ka soo haleelin sidaasay jumcadii ku dhaaftay laakiin waxay dhaheen culimmadu haddii uu sujuudi ka soo kaco imaamkii oo weli salaamo naqsanin laakiin markuu sa soo kaco uu salaamo naqsaday waxaa weeye jumcadii wuu haleela markaa ragcad buu ku daraya haddaba afar suura halkaa ku jirta waa markii uu makansado waxaa weeye sujuuddii intuusan imaamkiisii rukuucin wain lam yumkinhu haddaysan u suuroobin qofkii asujuudu sujuudi xataa rakaca alimaamu imaamkii ilaa uu ka rukuuco fa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahy yuraaci wuxuu ilaalinayaa nadma nafsihi naftiisa tartiibkeeduu ilaalinayaa waladharu qowlka adharka laakiin waxaa weeye annahu asagu yarkacu macahu imaamku inuu la rukuucayo oo yuxsab waana loo xisaabinaya rukuucu lawal rukuucdiisi hore fil asaxi wejkaa saxnimada badan fa ragcatu haddaba ragcaddiisu mulafaqatun waa mid laga gurbiyey oo laga ururiyey min rukuuci اluulaa ragcaddii hore rukuucdeeda wa sujuudi اaaniyati ragcaddii labaad sujuuddeeda wayudriku biha اljumcata jumcadii ayuunu ku haleelaya fi asaxi wejka asaxnimada badan xaaladdanna waa xaaladii labaad oo ah in qofkii ayna u suuroobin inuu sujuudo ilaa imaamkii uu ka rukuuco rukuucdii ragcadda labaad ilaa imaamkii ka rukuuco muusan sujuudi haleelin marka ayada ah laba qowl baa meesha ku jira qowl wuxuu leeyahay wuxuu ilaalinayaa tartiibka naftiisa oo macnaa wuxuu ka wadaa wuu iska sujuudayaa oo waxaa weeye sujuuddii ayuu la imaanaya dabeetana imaamkii wuu daba soconaya oo waxa weyan qof ku ta'ahuray licudur inuu ta'ahuray weyaan laakiin qowlka adharka waxaa weye waxba sujuudi mahaye ee imaamka hala rukuuco imaamka he intuu soo kaco imaamka hala rukuuco sujuuddana iska daayaba oo markaa waxaa loo xisaabinayaa rukuucdiisii hore waa rukuucdii ragcaddii koobaad u rukuucay waa loo xisaabinaya sida asaxa ah sujuudda ragcaddan uu la sujuudi doonana imaamka waa loo xisaabinaya haddaba ragcaddiisan waxay ka urursan tahay oo laiskaga keen keenay rukuucda ragcaddii hore iyo sujuudda ragcadda dambe u fiirso faragcatuhu mulafaqatu min rukuuci اlأuulى wa sujuudi الثaaniya yacni ragcaddii hore rukuucdeeda iyo ragcadda dambe sujuuddeeda ayaa markaa ragcaddiisu ay ka koobantahy waa ragcad mulafaq ah oo isku keenkeen ah waana ku haleelaya jumcadii ragcadda isku keenkeenka ee isku uruuriska ah ayuu jumcadii ku haleelaya mar hadduu nabigu yihi alayhi salatu slam man adraka ragcatan min aljumcati falyusalli ila ukhra qofkii ragcad ka haleela jumcada ragcad kale ha ku daro qofkana de ragcad u haleelay wuxuu idhi falow sajada haddii uu ku sujuudo calaa tartiibi nafsihi naftiisa tartiibkeeda caaliman asagoo og bianna waajibahu waajibkiisu inuu yahay almutaabacatu inuu imaamkiisa raaco baطalat salaatuhu salaadiisu way buraysaa wain nasiya hadduu iloobo ow amase jahila uu ka jaahil yahayna lam yuxsab lama xisaabinayo sujuuduhu اlأwl sujuudiisii hore faإidaa sajada haddii uu sujuudo taaniyan mar labaad xusiba waa loo xisaabinayaa walaصaxu wejka asaxnimada badani waxaa weeye idraaku اljumcati jumcadii inuu ku haleeliyay bihadi rakcati rakcadan idaa kamulat اsajdataani labadii sujuudood hadday dhammaystirmaan qabla salaami imaam imaamka intuusa salaamo naqsanin ka hor qofkii aan soo tilmaamaynay ee waxaa weeye imaamkii intii sujuudi laga cidhiidhiyey aan haleelin sujuudi ilaa imaamkii uu ka rukuuco ragcaddii labaad qofka asaga waxaa nidhi tartiibka naftiisa ma ilaalinaya eh waxa weeye wuu soo kacaya imaamku la rukuucaya haddaba ka waran haddii arrinka au khilaafo oo tartiibka naftiisa uu ku socdo iska sujuudo oo imaamkii uu daba socdo ka waran haddii uu sidaa yeelo isla markaanu u cilmi in laga rabo ay waajib ku tahay imaamkii inuu raaco salaaddiisii way buraysaa ilaan waxa weeye wuu qof ciyaaraya wuxuu sujuuday meelka buuc laga rabay buu sujuuda marka qofkani waxa weeye salaadiisi way buraysaa mutaabacadiibuu meel kaga dhacay haddiise uu hilmaamo qofkan cilmi buu laha lakiin cilmigiisiibuu ka salalay oo muusan xusuusanin cilmigii masalada ama waa qof jaahil ah oo masaladan baan u cilmi lahayn ile waa masala qarsoone markaa sujuudda uu la yimid sujuudda la yimid ee laga rabay inuu iska daayo uu kaco oo imaamkii la rukuuco sujuudaas looma xisaabinayo faidaa sajada aaniya haddaba hadduu mar labaad uu sujuudo waa sujuuda imaamka uu la sujuudi doono markii intuu kaco imaamkii uu la rukuuco islamarkaana uu waxa weye imaamkii la sujuudo sujuudaas dambe ayuunbaa loo xisaabinayaa intuu kaco uu akriyo asagoo ishilmaansan weli oo uu rukuuco sujuudda dambe ayaa loo xisaabinayaa waaya haddaba jumcadan ma ku haleelaya ragcaddan sida asaxa ku haleelayaa waa ragcad mulafaqah waa sida tii horeo kale waa ragcad mulafaqaho rukuucdii ragcaddii koobaad iyo sujuuddii ragcaddii labaad ayaa laga ururiyey oo mulafaq ka tahay haddaba wuu ku haleelaya hadii labadaas sujuudood ay u dhammaadaan intuusan imaamkii salaama naqsanin ka hor imaamkii intuusan salaada ka bixin haddii labada sujuudood ee dambe uu la yimaado sidaas ayay ragcad ugu dhammaystiran tahay jumcadiina sidaas ayuu ku haleelay waaya walow takhalafa haddii uu la dibmaro bisujuudi sujuudii naasiyan asagoo ishilmaansan qofkii haddii uu sujuudii la dibdhaco usan sujuudin asagoo isiloowsan imaamkii wuu sujuuday asagana sujuudii la dibdhacay xataa rakaca alimaamu ilaa imaamkii uu ka rukuuco lihaaniyati ragcaddii labaad ragcadda labaad rukuucdeedii ilaa uu ka rukuuco rakaca maca wuu la rukuucaya cala madhab madhabka qofkani waa qof maqan waa maqana joogo wey imaamkiibuu jumcadii ku xidhay imaamkii markii uu la rukuucay rukuucdii ka soo kacay ayuu baxayba qof mahmuuma weeye oo hawli ku furanta dabeetana imaamkii baa sujuuday labadii sujuudood wuu soo kacay weli wuu simaasanya qofkan wuu maqan yahay ragcaddii labaad ayuu imaamkii rukuucay markaasuu xusuustay inuu sujuudi hee uu ka tegey marka ayadaa muxuu samaynayaa imaamkii wuu la rukuucayaa waa waajib in imaamkii ku raaco rukuucdii tartiibka naftiisa kuma soconaya markaa sujuudi maayo imaamkii uu la rukuucayaa dabeetana wuu la sujuudayaa imaamkii markuu salaamo naqsado asaga ragcad ma u laaba ragcaddaasu la imaanaya u fiirso ragcaddan waa mulafaq laftirkeeda u fiirso saddex ragcadood oo mulafaq ah oo tani u dambaysay ayaan hadda sheegnay ragcaddan waxay mulafaq ka tahay rukuucdii ragcaddii koobaad iyo sujuudda ragcadda labaad ayay mulafaqata oo waxaa weeye waa ragcad mulafaqa oo la ururiyo wuuna ku haleelaya jumcadii walow tahalaf hadduu la dimaro bisujuudi sujuudi ثaaniyan naasiyan asagoo istilmaansan xataa rakac alimam imamka ila ka rukuuc lihaniyati ragcaddii labaad rakac macahu la rukuuci cala اlmadhab baabu salaati اlkhawfi salaaddii khawfka ama salaaddii cabsida ayuu baabkani ka hadlayaa salaatulkhawfka waa salaada la tukanayo markii col ama cabsi ay jirto ama jihaadkii lagu jiro ama xaalad cabsi waxay doontaba ha ahaatee xaalada cabsidu xataa haddaysan jihaad ahayn oo xaalado kale ee qofkii u cabsanaya salaadihii la tukanaya weeyey inta badan dee jihaadka ayaa loo jideeyey oo asalka tashriiceedu saasuu ahaa laakiin way noo imaan doonaan masaa'il kala duwan oo fuqahadu uga qiyaas qaateen jihaadkii ama xaaladii cabsida wuxuu yihi mualifku raximah اllahu tacaala horta salaatulkhofka waxaa gooni loogu sheegay maxaa yeeley waxaa ku bannaan wax aan salaadaha kale ku bannaanayn ayaa ku bannaan oo noo imaan doona insha allahu tacala jamaacada qaabka loo tukanayo way ka duwan tahay qaabka jaamacaadka salaadaha kale loo tukanayo oo waxyaaba badan ayay kaga duwan tahay salaadaha kale waaya wuxuu ihi mualifkii hiya iyadu anwaacun anwaac weeye noocyaal weeye salaatulkhowfkii yani axaadiista waxaa ku soo arortay lix iyo toban nooc oo kala duwan oo nabig alay slam uu tukaday salaatulkhofkii barh ka mida ah saxiix muslim bay ku soo arooreen barh ka midana waxay ku soo arooreen sunan abi daawuud iyo saxiix ibni xibbaan markastana nabig wuxuu sameynay alayh sla salaam sida ugu habboon ee markaa xaaladda ayadoo ku jiro oo u ixtiyaad badan ilaalintii iyo difaaciina u fiican alimaam shaafici calayh raxmat ullahi tacaala lix iyo tobanka xaaladood ama lix iyo tobanka nooc wuxuu ka doortay saddex nooc oo ka mid ah saddexda nooc wuxuu u doortay wuxuu arkay inay saddex nooc oo waxa weeye mukhaalafadeedu ay yar tahay isla markaana waxa weeye axaadiidta saxiixa ahaa ee saxiixaynka iyo kheyrkeedba ku sugan qur-aankana ku so arooray qaarkood hadda suurada saddexaad qur-aanka ku so arooray saan tilmaami doono insha allahu tacaala wuxuu idhi alwalu nooca koobaad haddaba afar nooc mualifku sheegi doonaa nooca koobaadi waxaa weeye yakuunu lcaduwu cadowgu wuxuu ahaanaya fi lqiblati qiblada xaggeeda ayuu jiraya fa yuratib imaam imaamkii wuxuu u qaybinayaa alqowm qowmkii safayni laba saf buu u qaybinaya oo u tartiibinaya wayusali bihim wuu tujinaya faidaa sajada hadduu sujuudo sajada macahu waxaa la sujuudaya safun saf baa la sujuudaya sajdatayhi labadiisa sujuudoodba safka imaamkii buu la sujuudayaa waxarasa safun saf kalena gaadhkiibuu qabanaya fa idaa qaamuu haddii ay kacaan kuwaasi imaamkii iyo kuwii la sujuuday hadday kacaan sajada waxaa sujuudaya man xarasa kuwii gaarka hayay ayaa sujuudaya walaxaquuhu imaamkii bayna soo haleelayaan oo istaaggii ku soo haleelayaan wa sajada macahu waxaana la sujuudaya imaamkii fi aaniyati ragcaddii labaad man xarasa awalan kuwii markii hore gaarka qabtay waxaras alaakharuuna kuwii kale ee markii hore la sujuudayna gaarkii bay qabanayaan faidaa jalasa imaamkii hadduu fadhiisto sajada waxaa sujuudaya man xarasa kuwii ilaaliyey ama gaarka hayay ayaa sujuudaya watashahada bisafayni labadii safna wuu la atixiyaadsanaya wasalama wuu la salaam naqsanaya wahadihi tani salaatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waa salaadda ku tukaday bicusfaan meesha loo yaqaano cusfaan walow xarasa fiihimaa labada ragcadood dhexdooda hadii uu gaarka qabto firqataa safin saf labadiisa kooxood saf haddii la kala qaybiyo oo labadiisa kooxood ay gaarhka qabtaan jaaza arrinkaasi waa bannaan yahay wakadaa saasoo kale firqatun hal koox oo safkii kamid ah haday keligeed gaarka qabato waxaa weeye labada ragcadoodba way banaantahay tahay filasaxi wajka asaxnimada badan horta afar nooc saddex nooc weli xaaladdii dagaal ama xaaladdii colaad ma aloosno oo weli dee yani colaad maa jirta iyo cabsi ah laakiin cabsidii mayna daraan fii xaali hayri shiddat اlkhawf way saddexda nooci hore oo cabsi dagaalkii ma bilaaban weli waa lais hor fadhiya xaaladda u dambaysana waxa wey dagaalkiibaa bilowday oo dagaalkiibaaba socda marka saddexdaa noocii hore mid ka mid ah yani xaaladdan koobaad ama noocan koobaad waxa weeye cadowgiiba wuxuu jiraa qiblada labada dambana waxa wey cadowgii qiblada jihadiisa ma jiro haddaba cadowgii hadduu xagga qiblada naga xigo oo markaa wax saatira uusan noo dhexaynin wax noo dhexeeya ma jiro waan is aragnaa oo indheheenaan ku aragnaaba isla markaana muslimiintu way fara badan yihiin oo haddii laba kooxood loo qaybiyo waxa weeye koox kasta cadowgii inay ka hortagto way ku filantay imaamkii markaa laba qaybood buu kala jebinaya laba saf buu ka dhigaya wuuna wada tujanaya labadii safba marbay salaadii u wada iyay waxa weye la gelayaan imaamkii ay ku xidhanayaan dabeetana way la rukuucayaan imaamkii war u fiirso imaamkii labadii safba way la rukuucayaan oo marka ay rukuucayaan dabcan hortooda eegayaan oo cadowgii ayay iska eegayaan oo dee ayagaaba is ilaalinayaba xaaladaas haddana way ka soo kacayaan rukuucda way ictidaalayaan markaana gaadhka way hayaan weli marka sujuudi baa loo baahnaanaya gaadh sujuudi ayaa gaadh loo baahnaanaya haddaba labadii saf mid ka mid ah ayaa imaamkii la sujuudaya maalan safka hore ayaa imaamkii la sujuudaya labadii sujuudood dabeed safkii dambana gaadhku haynaya haddii imaamkii uu soo kaco labadii sujuudoodna uu ka soo dhammaaday asagii safkii hore la sujuuday oo qiradii bilaabo safkii dambe gaadhka hayay ayaa sujuudaya kii kalena gaabku haynaya intaa sujuudi ku jiraan dabeetna way soo helelayeen imaamkii oo taagan dabeetna imaamkii ayaa waxaa weeye qiradii sidaa ku akhrinaya haddana labadii safba wuu la rukuucayaa way la soo kacayaan way la ictidaalayaan haddana marka uu sujuudda ragcadda labaad ula dhaco waxaa la sujuudaya kuwii markii hore gaarka hayay ayaa la sujuudaya waa safkii labaad ayaa la sujuudaya safkii hore ee marka hore la sujuudayna gaarku qabanaya markii sujuud ay ka soo kacaan ee atixiyaadka u fadhiistaanna kuwii gaarka hayay ayaa sujuudaya dabeetana imaamkii atixiyaad kusoo helelayaan dabeetana wuu la salaamo naqsanaya waayahay haddaba u fiirso salaadan hadda la tilmaamay waa salaad laba ragcadood ah yani hamoodin salaatulkhowfka gebigeedu in labada ragcadoodta laba ragcadood way noqon kartaa saddexna way noqon kartaa hadday maqrib tahay salaad subax dee waa laba ragcadood maqhribkiina waa saddex ragcadood salaada rubaciya salaad kasta sideedaba loo tukanaya salaada isbedel kuma imaan inay musaafiriin yihiin mooyaane markaa salaadii waxaa weeye rubaaciyada ahayd qasriyaan laakiin hadday xadar ku jiraan meesha magaalada dhexdeeda joogaan markaa salaaddii ma qasrinayaan salaadda way dhamaystirayaan taasi haddaba waa xaaladdii koobaad wuxuu ku yidhi waa salaadda ay ku tukadeen nabiga alay sl slam iyo asxaabtiisu bicusfaan meesha cusfaan loo yaqaano cusfaan waa tuulo u dhow sideean kilomitr bay u jirtaan agga waqooyi galbeed waqooyi galbeed ayay sideean kilomitr u jirtaa cusfaan waaya haddii haddaba hadda waxaad arkaysay labadaa saf in loo kala jebiyey oo safa mar gaar haynaya ka warran haddii yani hal saf uu laba qaybood isku qaybiya safna oo markaa eh, labadaa kooxood midba uu mar gaar hayo midba uu ragcad gaar hayo safka kalena imaamku iskala socdo labada ragcadoodba uu la sujuudo ma bannaanta way bannaanta wax dhiba male sidoo kale haddii aan u kala qaybinno labadii saf saf ka mid ah firqadii ayaa haynaysa labada ragcadoodba inta kalena imaamkii la tukanaya taana waa way bannaanta wax dhiba male inkastoo khilaafu ku jiro maxaa yeele ama maqsuudkii gaarka in la hayo ayaa ku xasilaya laakiin waxaa la rabaa firqada kolba gaarka haynaysa inay cadowgii u babacdhigi karto oo cadowgii iska dhicin karto koox badan ay tahay waaya aلثaanي nooca labaadi waxaa weeye yakunu cadowgu wuxuu ahaanaya fii hayriha qiblada heyrkeed buu ahaanaya fayusalli dabeetana wuu tujinaya imaamkii maratayn laba jeer buu tukanaya fayusalli wuxuu tukanayaa maratayn imaamkii laba jeer buu tukanayaa kula maratin mar walba wuxuu tujinaya bifirqatin koox buu tujinaya mar kasta koox ayuu tujinaya wahadihi salaatu rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam waa salaada nebigu ku tukaday bibaطni nakhlin meesha baطni nakhli loo yaqaano nooca labaad waxaa weeye cadowgii wuxuu inaga jiraa meel aan qibladi ahayn bal u fiirso qibladii meel aan ahayn ayuu inaga jiraa maalan qibladii waqooyi weeye cadowgiina wuxuu inaga jiraa galbeed ama koonfur ama bari ama wuxuu inaga jiraa qibladii laakiin saatir baa inoo dhexeeya cadowgii ma aragno cadowgii ma aragno oo geedi iyo waxbaa inoo dhexeeya marka ayada ah dee qaabkii hore looma tukan karo qaabkii hore oo imaamka in la wada xidhaan yani ictidaalkuun isqaybiyaan suuragal ma ah waxaa loo baahan yaha cadowgii in koox ay hortaagnaato marka laba siyaabood baa loo tukan karaa nooca labaad iyo nooca saddexaad labadaba way furan yihiin oo salaata batn nakhl iyo salaat daat riqaac labadaba waa loo tukan karaa salaata batn nakhl waxaa weeye imaamkii inuu qaybiyo musaliintii ama muslimiinta u qaybiyo laba qaybood qayb cadowga hor taagan oo cadowgii hor fadhida iyo qayb asaga la tukanaysa laba jeer buu imaamkii tukanayaa laba jeer ayuu tukanayaa marna wuxuu tujinayaa koox dabeetana kooxdii ayaa bedelaysa kooxdii kale kooxdii kale haddana imaanaysa mar labaad buu imaamkii tujinayaa laba ragcadood haddaba koox kasta wuxuu tujinaya salaad dhamaystiran laba ragcadood buu tujinayaa way tegaysaa haddana mar labaad bay kooxdii kale soo bedelaysaa kooxdii kale markay timaado ayuu laba ragcadood oo dhamaystiran tujinaya bal u fiirso imaamka salaada hore farad bay u tahay laakiin salaada dambe maxay u tahay sunna imaamka u tahay ayagana maxay u tahay farad haddaba waxaa ka laasimtay salaadan in lagu daba tukado sunno in lagu daba tukado faradkii in sunno lagu daba tukado ayaa ka laasimaysa waa meesha uu ku tukaday nabiga alayh sala slam waxa la yidhahdaa badri nakhl salaatu rasuli lah slam badri nakhl waa meel najdi ku taalla ahaaliu nooca saddexaadi waxaa weeye aw taqifu inay istaagto firqatun koox inay istaagto ayaa markaa bannaan fii wejhi cadowga wejigiisa wayusallii uu tujiyo bifirqatin koox ragcata ragcaduu tujiyo faidaa qaama haddii uu kaco lihaaniyati ragcaddii labaad faaraqathu firqadaasi imaamkii way ka goosanaysaa wa atamad ragcaddii u laabnayd bay dhammaystiranaysaa wadahabat waxayna qabanaysaa ilaa wejhi cadowga wejigiisii inay hor tagto wa jaءa alwaaqifuuna kuwii taagnaa ee gaarka hayay ayaa imaanaya faاqtadow bihi imaamkii way ku xidhanayaan fasallaa bihi wuxuu tujinaya aaniyaa ragcaddii labaad ida jalas haddii u fadhiisto litashahud ee taxiyaadkii qaamuu way kacayaan fa atamuu way dhammaystiranayan aaniyatahum ragcaddii labaad ee u harsanayd walaxiquuhu wayna soo haleelayaan imaamkii wasalama bihim wuuna la salaama naqsanayaan firqadan dambe wahadihi salaatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam bidaati ariqaac waa salaaddii nabigu ku tukaday meesha loo yaqaano daat ariqaac waayahay xaaladan dambe ee saddexaad waxay la mid tahay xaaladii hore xagga maaragtay labada way kala dooran karaan saa darteed ba alif ka cabiray aw yani haddii uusan cadowgii uusan jirin fii yani qibladii oo fii hayri jihati alqibla uu naga jiro ama qibladii uu naga jira laakiin saatir uu noo dhexeey waxna kala qarinaya na kala teedaya marka ayada ah salaada nooca labaadana wuu tukan karaa imaamki wuu tujin karaa tan saddexaadna wuu tujin karaa tan saddexaad haddaba maxay tahay in imaamkii uu qaybiya laba firqadood laba kooxood midba uu ragcad uu tujiyo midba hee ragcad buu tujinaya oo firqo koox ka mida muslimiintii cadowgii ayay hor tegaysaa oo gaar ka qabanaysaa kooxda kalena waxay la tukanayaan imaamkii haddii uu imaamkii ragcad tujiyo oo uu ragcaddii labaad u kaco ayagu way ka goosanayaan dabeetana ragcaddii u laabnayd bay dhammaystiranayaan dabeetana waxay qabanayaan gaarkii oo meeshii cadowga lagu hortaagnaa ayay tegayaan dabeetana waxaa soo bedelaya qoladii gaar ka haysay ee markii hore cadowga hortaagnayd kuwii buu tujinayaa ragcaddii loo laabnayd imaamkuna wuxuu ku sugayaa istaagga istaaggu intaa ku sugaya way ku xidhanayaan dabeetana wuxuu tujinayaa ragcaddii u laabnayd imaamka ayuu tujinayaa imaamku markuu atixiyaadka u fadhiisto way kacayaan eeg lama dhihin halka way ka goosanayan lama dhihin way kacayaan xagga yacni xugum ahaan waxay ku xidhan yihin u fiirso imaamkii laakiin way kacayaan ragcaddii u dhaadnayd ayay dhammaystirayaan dabeetana imaamka ku soo asagoo atixiyaadka weli fadhiya dabeetana uu la salaamo naqsanaya kooxna waxay haleeshay takbiirat alixraamkii xidhashadii kooxna waxay haleeshay salaamo naqsigi midba fadiladii meelba ka soo haleelay salaadan waa salaadda nabigu ku tukaday calayhi salatu wassalam meesha loo yaqaana daat ariqaac waa meel ayadna ku taalla najd waxaa daat ariqaac lagu magacaabaya layidhi maxaa yeelay asxaabta kabihii ka dhammaaday dabeetana cagihii baa qarqarxo waxay ku xidheen karba ayay ku xidhxidheen ayaa la yidhahdaa riqaac waa jamcu ruqca karin waa yahay wuxuu idhi wal asaxu wejka asaxnimada badan annahaa salaada daati riqaac inay afdalu ka fadli badan tahay ayaa asax ah min baطni naklin saasa idin min mise fi baa min baa sax nushadeedu waxay qoraysaa fi wal asaxu wejka asaxnimada badan waxaa weeye annahaa salaatu daat riqaac afdal inay ka fadli badan tahay min bani nalin salaada bani nal inay ka fadli badan tahay wey oo maxay uga fadli badan tahay maxaa yeelay salaadan ishkaalkii salaada kale ku jiray kuma jiro oo maxaa salaada e, bani nahli ku jiray waxaa ku jiray in qofkii muftaridka ay faradka tukanaya ku xidho qofkii mutanafilka ay sunnada tukanaya lakiin salaatu daat riqaac arrinkaasi kuma jiro imaamkii labada ragcadood tukade waa muftarid e, isaguma u kala jebiyey yani laba kooxoodoo midba ay ragcad ay ku xidhanayso saasay ugu fadli badnaata waayah wayaqra'u alimaamu imaamkii wuu aqrinayaa fi intidaarihi sugitaankiisa uu sugayo ahaaniyata firqadii labaad wayatashahadu wuuna atixiyaadsanayaa wa fii qowlin qowlba wuxuu leeya yuahiru dib uu dhigaya atixiyaadkii iyo qiraa'adiiba qiradii iyo atixiyaadkii dib uu dhigaya litalxaqahu si usoo haleesho waxa weeye firqadii oy markaa ay eh, qiraadii kusoo gaadho tii kalena ay kusoo gaadho atixiyaadka yani wuxuu tilmaamayaa imaamka salaata daat ariqaac waa kan yaan u qaybiyey eh, musaliintii laba firqo firqaba ragcad tujiyey firqana wuxuu ku sugayaa qiyaamka oo waa firqada labaad wuxuu ku sugayaa qiyaamkiibuu ku sugayaa oo markaa inta uu qiyaam ku sugayo wuu arinaya faatixadii buu arinaya intuu sugayo firqada dambana wuxuu sugayaa markii ay de ragcadda u kacaan intay ragcaddii soo eh, tukanayaan ayuu atixiyaadka ku sugayaa markaana atixiyaadka uu arinaya aamusnaan mahayo labada xaaladoodba aamusnaan mahayo salaadda aamusku ma jiro saasaa loga jeedaa waaya qowl baa wuxuu leeyahay faatixada si akrin mahaye ilaa kooxdii kale kooxdii labaad ay timaado wuu la sugayaa faatixada intaa wuu sii aamusnaanayaa markay imaadaan buu faatixadii bilaabayaa markuu atixiyaad ku sugayana wuu iska sugayaa ilaa ay ragcaddii soo dhamaystaan markay ragcaddii soo dhamaystaan ay soo haleelaan ay fadhiistaan markaasuu atixiyaadkii bilaabaya qowl baa saale lakiin qowlkaas waa laga xoog badanya qolka wuxuu sawraya wuxuu leeyahay imaamka ha ku soo gaadhaan faatixadii ha ku soo gaadhaan atixiyaadkii laakiin wax haba yaraatee xikmada ku jirta inay yani ula sugo atixiyaadkii ama qiradii wax xikmada ku jirta ma jirto ahama shay waxa weya inuu sugo ay soo haleelaan wayaqra'u limaam imaamku uu akhrinayaa fi intidaari sugitaankiisa uu sugayo aلثaaniyata alfirqaة الثaaniyata firqada labaad wuxuu akrinayaa faatixadii iyo suuraddii ka dambaysay buu akrinayaa wayatashahadu wuuna atixiyaadsanaya marka uu fadhiga ku sugayo kooxda wfii qowli qowlba wuxuu le yuahiru dib buu udhigayaa faatixada akhrinteeda iyo tashahudkiiba atixiyaadkii litalxaqahu si ay u soo haleesho firqadaas fain sallaa haddaba hadduu tukado maqriban maqrib hadduu tukado fabifirqatin koox wuxuu tujinayaa ragcatayn laba ragcadood wa biaaniyati talabaadna wuxuu tujinayaa ragcatan ragcad wa huwa qaabka asaga ayaa afdalu ka fadli badan min cagsihi arinkaa cagsigiisa ayuu ka fadli badan yahay oo ah inuu kooxda hore uu tujiyo ragcad tadambana laba ragcadood tujiyo fi adhari qowlka adharka ah wayantadiru wuu ku sugayaa fii tashahudiya taxiyaadkiisa ayuu ku sugayaa aw amase qiyaami aaliati ragcaddii saddexaad istaageeda ayuu ku sugayaa wahuwa kaa damboo ah inuu istaaga ragcadda saddexaad ku sugo ayo afdalu ka fadli badan inuu ku sugaa taxiyaadka filasx wejka asxnimada badan aw rubaaciyatan ama salaad afarey ayuu tujiyey fa bikullin koox kasta wuxuu tujinayaa ragcatayn laba ragcadood falow sallaa hadduu tujiyo bikulli firqatin koox kasta ragcatan ragcad hadduu tujiyo saxat way asaxaysaa salaatu jamiici dhammaan salaadooda way asaxaysaa fil adhari qowlka adharka ah waayahay waa kaan soo tilmaannay salaadda salaatulkhowfka ah in ay noqon karto yani xadarkii oo markaa dee salaadii rubaaciyada ahayd waa la dhamaystiraya maqribkana asagoo qasri mabaleba haddaba haddii uu tujinayo salaad salaadda maqrib hadduu tujinayo laba siyaabood buu u tujin karaa inuu kooxda hore ragcad uu tujiyo ta dambana oo laba ragcadood tujiyo waa salaad daati salaad daati riqaac weyaan waxaa laga hadlaya waa salaad daati riqaac kooxda dambe inuu tujiyo laba ragcadood ta horena uu ragcad tujiyo taasi way bannaantahay cagsigeedna way bannaan tahay oo ah inuu kooxda hore ragcaduu tujiyo todobana oo laba ragcadood tujiyo labada way bannaan tahay lakiin midkoodee fadli badan waxaa fadli badan in uu ta hore ragcad uu tujiyo laba ragcadood uu tujiyo toddobana ragcad uu tujiyo saasaa fadli badan maxaa yeelay waxay u fadli badan tahay sidan dambe ayaa fududoo waxay ku fududahay haddii uu tujiyo kooxda hore ragcad toddobana laba ragcadood uu tujiyo waxaa ka laazimaysa in kooxdan dambe ay imaamkii atixiya dheeraada ku keeno oo markaa markuu ragcadda labaad asag u fadhiisto ayagana ay u tahay ragcaddii koobaad oo atixiya dheeraada meesha soo galo salaadda khoofna waxay ku dhisan tahay takhfiif iyo fududayn marka siaysan taa u dhicin tartiib ha ku socdo oo waxa weeyaan kooxda horena laba ragcad ha tujiyo ta dambana ragcad ha tujiyo waaya haddaba muxuu samaynayaa imaamkii haddii salaaddii maqrib uu tujiyo halkeebuu ku sugayaa kooxahan labadan kooxda tujiyey wuxuu ku yidhi wuxuu ku sugayaa imaamku atixiyaadka ayuu ku sugayaa hadduu doono hadduu doonana wuxuu ku sugayaa ragcadda saddexaad markii u kaco ayuu kooxdan dambe sugayaa inay kusoo xidhaan waay laakiin midkaa fiican inuu atixiyaadka ku sugo atixiyaadka waxa weeye hore iyo inuu iska kaco istaagii ragcadda saddexaad uu ku sugo kooxdan dambe ku idhanaysa ee ragcadda dambe ku xidhanaysa midkoodee fadli badan waxaa fadli badan inuu istaaga ku sugo maxaa yeele istaaga waa maxallu qiyam waa la dheerayn karaa laakiin atixiyaadkii la dheereeyo dee ma soo aroorin laakiin qiyamka intii la doona la dheerayn karaa saa darteed eh, inuu istaaga ku sugaa fadli badan hadduu salaad afare oo afar ragcadood tujinayana wuxuu koox kasta tujinayaa laba ragcadood kooxna laba ragcadood kooxna laba ragcadood ayuu tujinayaa haddii uu u qaybiyo afar kooxood oo koox kasta uu ragcad tujiyana way bannaanta afar kooxood buu u qaybiyey koox kasta ragcad buu tujiyey dhammaan salaadooda way asaxaysaa wayna bannaantay wax dhiba male wa sahwi firqatin koox kasta sahwigeeda maxmuulu waa lagu xambaarayaa fii ulaahum ragcaddooda koobaad ayaa lagu xambaarayaa sahwigii ka dhacay wakadaa saasoo kale aaniyatu aaniyati kooxdii labaad ee waxaa weeye ragcaddeedii labaad sahwigeedii waa la xambaaraya filasaxi wadka asaxnimada badan laakiin laa aaniyatu اluulaa iqadii hore ragcaddeeda labaad sahwiyada ma xambaarayo imaamkii wa sahwuhu sahwigiisu fi luulaa koobaad uu sahwiyanaya alxaq wuxuu haleelaya aljamiica dhammaan wuu haleelaya wa fi aaniyati laakiin sahwiga uu sahwiya ragcadda labaad laa yalxaqu alawaliina kooxdii hore ma haleelayo halkan wuxuu ku tilmaamayaa sahwigii salaatulkhowf ku imaanaya khaasatan salaata daat ariqaac waxaa laga hadlaya waa salaata daat ariqaac salaadii uu kala qaybiyey imaamkii laba iro midba uu ragca tujanaya haddaba iro kasta wuxuu ku ihi sahwigeeda sahwiga ku yimaadaa ragcadda koobaad ee imaamka ay ku xidhan yihiin imaamka baa ka xambaaraya wasahwu kulli firqatin maxmuumun fi ulaahu macnaha ragcadda koobaad ee imaamka ay ku xidhan tahay firqad kasta imaamka baa ka xambaaraya ila imamka ay ku xidhan tahay sidoo kale kooxda labaad ragcaddeeda labaad aaniyatu aaniya kooxda labaad ragcaddeeda labaad sahwiga ku yimaada imaamkaa ka xambaaraya see ku dhacday taasi imaamka kuma waxidhna yani xaaladan iyada ah waxaa weeye imaamkii waxaa weeye atixiyaadkii ku sugaya iyagoona ragcaddii labaad ayay u kaceen muxuu marka sahwiga oga xambaaraya ku yimaada wuxuu uga xambaaraya maxaa yeelay xisan yeena ku xidhnaanin ba haba istaagaan laakiin xukman imaamka weli raacsan yihiin waa kan imaamka dee uu ku sugaya atixiyaadka ee iyagona soo haleelayaan imaamka ula salaama naqsanayo sidaa darteed ragcadda labaad sahwiga ku yimaada imaamkii baa ka xambaaraya laakiin kooxda hore ragcaddeeda labaad imaamka sahwi ku yimaado imaamka xambaari maayo kooxda hore ragcaddeeda labaad sahwi ku yimaado imaamka xambaari maayo oo muxuu uga xambaari laayahay maxaa yeele imaamkii xisan wa xukmanba way ka goosteen imaamkii waxaa weeye ragcaddii labaad buu ku jiraa wuxuu sugayaa kooxdii labaad ayaguna way ka goosteen imaamkii oo niyatulmufaraqay la yimaadeen salaaddii bay dhamaystiraya wayna ka baxayaan marka sahwiga ragcaddooda dambe ku yimaada imaamku ka xambaari maayo saaishan way isku noqonayaane u fiirso iyona kaa hoos bixi taasi waa sahwi ku imaanaya waxaa weeye ma'muumiinta imaamka hadduu sahwi ku yimaado ka warran wuxuu ku yihi imaamka ragcadda koobaad hadduu sahwi ku dhaco sahwiga dhammaan wuu haleelayaa kooxdii hore iyo kooxda dambaba wuu haleelayaa oo waayo dee imaamkiibay ku xidheen ilan imaamka u fiirso qofka masbuuqa ah ee xataa dib ka yimid imaamkuna uu sahwi ku dhaca ragcaddii koobaad maalan qofkan masbuuqan wuxuu ku xidhay ragcadda labaad imaamka soo maha saawigii sooma haleelayo imaamka sahwiga imaamka soo mamuumkaas masbuuqa ma haleelayo tanna waa saasoo kale marka sahwiga imaamka ragcadda koobaad uu sahwiyo firqadii hore iyo firqadda dambe labada waa haleelaya oo macnaha sujuudu sahwi ayay la imaanayaan xataa markay imaam ka goostaan kadib waxa wey waxay la imaanayaan sujuudu sahwiga ayay la imaanayaan waa yahay laakiin ragcadda labaad sahwiga ku imaanaya imaamka kuwa hore ma haleelayo eg imaamkii wuxuu sahwiyey ragcaddii labaad kooxdii hore ee ka goosatay ee ragcadda hore la tukatay sahwigaasi ma haleelayo oo markaas suud sahwi la imaan mahayaan maxaa yeelay sahwigan wuxuu yimid markii imaamku ka goosteen kadib ayuu ku yimid saa darteed ma sujuudayaan sujuud sahwiga wasahwi kulli firqatin koox kasta sahwigeedu maxmuulun waa la xambaaraya fii ulaahum ragcaddooda hore waa la xambaarayaa wixii sahwiga ku yimid imaamka ka xambaaraya wakada saasoo kale aaniyatu aaniyati firqadii labaad ragcaddeeda labaad sidoo kale asna imaamka ayaa ka xambaaraya sahwigooda il asaxigooda asaxnayn laa aaniyat uula kooxda hore ragcadeeda labaad imaamku sahwi kama xambaarayo wasahwu uulaa wasahwuhu sahwigiisu imaamka fi uulaa ragcadda hore uu sahwiyana yalxaqu uu haleelaya aljamiic dhammaan wafi aaniyati ragcadda labaad sahwigu sahwiyana laa yalxaquna haleelaya alawaliina kuwii hore wayusanu waxaa la suneeya xamlu silaax hubkii in la xambaaro fi hadi anwac anwacdan idil wa fii qowlin qolba wuxuu yajib waa waajiba xubkii in la ambaaro eg in hubka la xambaaro oo dadkii hubkii ay sitaan dadkii tukanayay salaada imaamkii imaam mumintiiba maadaama xaalad colaad ay ku jiraan oo colkii soo fadhiyaan saddexda nooceen soo sheegnayba waa sunno waajib ma ah qowlna waa waajib waxaan arrinkaa daliilo qowlka ilahi wuriy faidaa kunta fiihim faaqamta lahum asalaata faltaqum aa'ifatu minhum macak walyakhuduu aslixatahum faidaa sajaduu falyakunuu min waraa'ikum wliydu aslaxatahum bilayl hubkii ha qaataan markuu salatul khofka tilmaamaya aayaddan salaadda ay tilmaamayso waa salaadee tolob saddexda nooca soo sheegna waa midee ma salaatu cusfaan ba mise waa daat riqaac mise waa badn nakhl waa ta u dambaysa waa ta u dambayso ah salaad daat riqaac taas ayaddu tilmaantay haddaba hubkii in la xambaaro waa sunno wey alraabicu ka afraad ee anwaacdii ka ah an yaltaxima alqitaalu dagaalka inuu hilboobo weeye dagaalkii uu macnaha bilowdo oo laisdhex galo oo fooda la isdaro aw amase yashtadda alkhawfa cabsida ay daraato fa yusallii haddaba qof kasta kayfa amkana si alla sida ugu suuroodo si alla sidii ugu suurooda raakiban asagoo gaadiidkiisa saaran wa maashiyan asagoo socda wayucdar waana lagu cudurdaarayaa fii tarki اqiblai qibladii inuu iskaga tago wakada saasoo kale alacmaalu اkaiiratu yani shaqooyinka faraha badan uu qabanaya dhaqaaqa faraha badan waa lagu cudurdaaraya lixaajatin baahina uu u samaynaya arrinkaas ilaa saxwadka asaxnimada badan laa siyaaxin laakiin lagu cudurdaari maayo dhawaaq iyo qaylo iyo sawaxan lagu cudurdaari maayo waa yahay xaaladda afraad ee anwaacdii salaatulkhoof ka mid ahay waxaa weeye in dagaalkii uu darnaado oo dagaalkii bilowdo saddexdii xaalo ee hore dagaali ma jirin waa la soo fadhiyo dagaalki weli ma bilaaban laakiin xaaladdan dagaalkiibaa bilowday oo wuu hilboobay iltixaam yacni hilibkoodii baa isqabtay baa laga wadaa dadkii waa isdhex galeen oo jidhkoodii baa istaaftay ama ku dhawaada inay istaafto dee waagii hore seefa lagu dagaalami jiray wey hadda seef laguma dagaalamayo meel fog baa xabadda la iskaga tuuraya iyo madfac aw dagaalkii baa bilowday ama cabsidii baa darnaatay dagaalkii haduu doon yuusan bilaabaninba eh u fiirso cabsidii baa darnaatay oo waxaa laga cabsanayaa ay laxda inay weerarkii u bilaabmo labadaas suuraba waxay u tukanayaan si alla sidii ugu suurowda ayagoo gaadiidkooda saaran ayagoo socda ayagoo qibladii qaabilsan ayagoo qiblada aan qaabilin yani waa lagu cudurdaariya qiblada inay ka tagaan ilahi wuxuu yihi fain khiftum farijaalan aw rukbaan haddii aad cabsataan tukada idinka oo socda iyo idinkoo gaadiidkiina saaran fasalluu rijaalan aw rukbaanan idinkoo socda iyo idinkoo gaadiidkii nasaara ma tukado ilahay le ibn cumar wuxuu yidhi markuu ayaddan fasiraya mustaqbiliya alqiblata wayr mustaqbiliya idinkoo qiblada qaabisan idinkon qaabilsanayn labadaba waayahay haddaba inay qibladii ay ka jeedsadaan waa lagu cudurdaari sidoo kale waxaa lagu cudurdaari dharaqaaqa faraha badan ee la imaanay waa dad dagaal ku jireen haddii ay socdaan hadday ay cararaan hadday rogaal celiyaan xaaladahaas oo dhan waa lagu cudurdaari wixii ay baahi keento baahi dagaal ay keento laakiin waxaa lagu cudurdaari inay dhawaaq iyo sawaxa qofkii dagaalamaya inuu iska dhawaaqo ayliyo lagu cudurdaarmay salaaddi way kaga jabaysaa salaad baad ku jirtaa inaad qaylido looma baahno dhaqdhaqaaqa waa lagu ogol yahay oo daruura keenta daruura tubixi maxduuraat laakiin dhawaaqa wax daruura oo keenaysa ma jirto mid kale ninka geesiga maba dhawaaqo ninka geesiga ah dagaalka ma dhawaaqo waaya wuxuu ihi wayulqi silaaxa hubkii buu tuurayaa idaa dumiya haddii hubkii uu dhiig yeesho oo dhiig uu maro fain cajaza hadduu awoodi waayo qofkii inuu hubkii iska tuuro marka uu tukanaya laga wadaa amsaka hubkiisa uu wadanaya walaa qadaaa wax qalla ahana fi adhari qowlka adharka dushiisa ma ahaanin wain cajaza haddii uu awoodi kari waayo can rukuucin rukuucdii inuu dhammaystira o sujuudin sujuudi awma uu ishaaraya wasujuud sujuuduna akhfad way ka hooseynaysaa rukuucdii waaya wuxuu ku yidhi haddii hubkiisii dhiig uu maro hubkii wuu iska tuuraya oo fiirso ilan dhiig waa nijaas dee qofkiin wuu tukanayaa soo maa marka bal hadduu iska dhigi karo hubkii intaa uu salaadda tukanayo hubkii ha iska dhigo hubkii dhulka ha iska yardhigo intuu salaadda dhammaysanayo waa haddii dee uu ka maarmi karo waxoogaa yar oo gibin ah haddii laakiin xaaladdu ay qasantahay oo hubkii hadduu iska dhigaba la dilayo de marka ayada ah hubkiisa wuu iska sidanayaa isla markaa wax qalla ah oo lagu leeyahay ma jirto isagoo hubkii dhiig leeyahay ayuu ku dagaalamaya wax dhibahna male markaas salaadiisana waa ansaxaysa haddii uu awoodi waayo inuu rukuuco rukuucdii dhammaystiro xaaladdan ayada ah ama sujuuddii u dhammaystiro wuu ishaarayaa rukuucdii sujuuddaba wuu ishaarayaa laakiin sujuudda ayuu ka hoosaysiinayaa rukuucdii mar kasta sujuudda ka hooseynaysa markii lu ishaarayo wuxuu yidhi wayulqi silaaxa hubkiibuu tuuraya daa dunya haddii uu dhig yeesho fain cajaza hadduu awoodi kari waayo amsaka uu iska sidanaya walaa qadaa qalana caleyhi dushiisa ma ahan fi adhari qowlka adharka fain cajaza hadduu awoodi kari waayo can rukuucin rukuuca wasjuudan ama sujuud awma uu ishaaraya wasjuud sujuud ayaa akhfadu ka hooseynaysa rukuucdii walahu qofkii waxaa u sugnaa dan nawcu nawcan oo ah yani salaad shidat alkhawf fii kulli qitaalin dagaal walba wahaziimatin iyo jab walba mubaaxayna oo bannaan waharabin carar min xariiqin dab uu ka cararayo wasaylin iyo daad iyo dugaag waxa weeye qof dayn ku leh cinda alicsaari markii qofkani uu cayr yahay wa khawfi xabsi uuna ka in la xidho wal asaxu wejka asaxnimada badan waxaa weeye mancuhu in diidayo salaadan ayada ah salaad shiddat alkhawf ah limuxrimin qofkii xaj xidhay muxrimkaasoo khaafa ka cabsaday fawtal xaji xajkii inuu ka tago bal u noocan aan soo tilmaanin waa nooca afraad ee u dambeeya qofkii inuu la yimaado salaad shiddat اlkhawf way u bannaan tahay xaalad kasta oo dagaal ma aha jihaadkii oo xaalad kasta oo dagaal oo dagaal bannaan laakiin ah oo mubaaxa ama xaalad jab qof laga adkaaday oo cararayo oo baxsanayo ee way u bannaantay laakiin dagaalkaas iyo jabkaasba waa in ahaadaan dagaal iyo jab bannaan sida qofkii maalan la dagaalamayay oo kale buqaadii dadkii ku gadarooday imaamkeega imaam ku soo baxay ee buqaadda ahaa ama qof naftiisa difaacaya u fiirso waxaa soo weeraray mooryaan ama dad dayday ah oo waxaa weye budhcad ah ayaa horor ku noqday qofkii wuu iska difaacaya marka salaadiina way soo gashay marka salaadii maqrib waqtigeeda wuu tegaya wuu tukan karaa salaad siddat ilkhawf isagoo dagaalkaas ku jira oo e, cadowga iska iska dhicinaya iska caabinaya haddii uu baxsado ay ceydhsadaan salaaddii wuu tukanaya saladdii ka tegi maaya mar walba waqtigeedii buu ilaalinaya sidoo kale qofkii haddii uu ka cararo dab dab buu ka cararayaa salaadiina way ka tegaysaa marka salaaddii asagoo cararaya wuu tukan karaa daad baa qofkii uu ka baxsanaya dugaag baa cayrsaday oo dabagalay qofkii uu ka cararaya intaasoo dhan waxa wey salaad shiddat ilkhoof aan soo tilmaanay wuu tukan karaa asagoo marka cararaya salaadii way ka ansaxaysaa sujuudi iyo rukuuciisaan soo tilmaanay wuu ishaaraya wahaakada qiblada asagoo aan qaabilinayn buu tukanaya salaadiina waa ansaxaysaa qof baa cayrsaday qof uu dayn ku lahaa nin dayn lagu lahaa oo caydh ah ayaa ninkii diinta ku lahaabaa waxa wey caydhsaday dabeetana uu ka baxsaday ninkanna waa nin caydh ah daynta wuu qirsan yahay lagu leeyahay laakiin de wuxuu iskala bixiya ma haysto waa nin miskiina isla markaana wuxuu ka cabsanaya in la qabto oo la xidho markhaatina ma haysto inuu caydh yahay qaadigin wuxuu ogyahay hadduu qabto inuu xidhayo marka way u bannaantay inuu cararo u baxsado lama laha daynta qofkan siinin lama lehe waxaa laleeyahay de maadaama lagu xidhayo cagaha ku baxsan waayahay marka salaad sidat qof qofka wuu tukanaya asagoo cararaya ayuu tukanaya hadduu gaarigiis ku cararayo maalan gaarigu kudhex tukanaya salaadina waa asaxaysaa asagoo ataa qiblada aan qaabilin oo rukuucdii sujuudii ishaaraya qof muxrim ah oo xaj xidhay xajkiina ka cabsanaya inuu ka tago maalan carafadii ayaa tagaysa ilan xajka waa carafo soo nabig gu ala slam alxaju carafa carafadii hadday kaa tagto yowmu carafa hadday ku dhaafto oo waxaa weeye fajrkii uu kaa dilaaco maalintii tobnaad fajrkeedii uu galo waxaa weeye carafa uu quufkeedii uu ku dhaafay marka qofkaa xajkii ku cararaya oo waxaa weeye aad u degdegaya xilli dambena socda ma u bannaantay salaad shiddat alkhawf inuu tukado meeshuu gaarigii ka degan lahaa ee uu tukan lahaa ama haddii uu ordayay intuu istaago uu tukan lahaa oo isleeyahay yaasan wakhtiga kaa dhiceen carafa ka gaar ma u banaantay salada shidad qof inuu tukado oo rukuucii sujuudi ishaaro asagoon qibladii qaabalayn maya khilaaf baa ku jira masalada lakin wejka asax wuxuu leeyahay qofkani ooma banaano inuu tukado salaad shiddat alkhawf maxaa yeelay dee cabsidiisan waxa weeye dee wax col oo haysta iyo wax cadow cayrsanaya ma jiro qofkan u fiirso yani balaayo weyn ma hayso qofkani taxsiil maa lam yaxsul wax aan xasilin buu raadinayaa kuwana wax xaasil oo jira balaayo jirta oo cayrsanaysa iyo ka baxsanaya marka farqi baa udhexeeya walahu qofkii waxaa u sugnaaday nawcu nawcan fii kulli qitaalin dagaal walba waa haziimatin iyo jab walba mubaaxayn oo banan wa harabin iyo carar qofka ka cararaya min xariiqin dab wa saylin daad wa sabcin dugaag wa hariimin iyo qof dayn ku leh cinda alicsaari markii qofkii uusan yani caydh uu ku sugan yahay oo xaalad caydh eh, haysato oo waxba uusan haysan dayntu iskaga bixiya wa khawfi xabsi uuna ka cabsanaya in la xidho wal asax wejkaa saxnimada badani waxaa weeye mancuhu nooca in loo diidayo waa salaad shidat khawfe limuxrimin qofkii muxrimka ahaa ee xajka xidhay muxrimkaasoo khaafa ka cabsaday fowt alxaji xajka inuu ka tago wuxuu ihi walow sallow haddii dadkii ay u tukadaan lisawaadin madow dannuuhu ay u maleeyeen caduwan cadow oo fabaana ay soo caddaata khilaafuhu sidaasi ka duwan qadow ay soo qalinayaan salaaddii fi adhari qowlka adharka qolo yani xilli mugdi ah ama habeena joogta ciidan bay ahaayeen cadow bay ka cabsanayeen markaase waxay arkeen kolayo soo socota ama awr soo socota ama geeday arkeen markaasay dheheen wallaahi waa cadowgii oo ina soo haya dabeetana waxay dhaheen salaad shiddat alkhawf aan tukano salaadda hadda aan sheegaynay aan tukanay dheheen oo rukuucii sujuud aan ishaarno oo waxaa weeye dee aan heegan ahaan hadday sidaa yeelaan waxaa weeye dabeetana markii waagii uu baryo ay soo caddaato un inuu waxaan cadow ahayn ay ahaayeen yani geedo ama awr ama wax noocaas oo dee meel cidla ay ka cabsadeen waxa wey salaaddii way soo qalaynayaan salaaddii way soo qalaynayaan waxaan cabsi ahayn dee cabsimooda marka salaaddii inay soo qalaynayaan waa lagu leeyahay qaacidada fiqi waa tanay leedahay laa cibrata bidanni ilbayini khata'uhu wax haba yaraatee wax ka soo qaada male malaha yani ay soo caddaatay gefkiisa salaaddii markaa way soo qalaynayaan ay sidaa ku tukadeen wallahu tacaala aclam sal allah waslm ala nabina mxamed